رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd baabu idhaali اlxaji cala alcumrati wuxuu baabu yahay idhaali اlxaji xajka gelintiisa cala alcumrati cumro korkeeda la geliyo yani waxaa laga wadaa markii hore cumra kuu xidhnayd adoo cumra kuu xidhan tahay ayaad xaj ka dulgaysay maxay kuu noqonaysaa marka miiqaadka markaad soo marayso cumro basaad soo xidhatay intaadan cumradii samaynin baad damacday inaad batasho cumradaadii aad xaj dhex geliso maxaa la yidhahdaa markaa noocaas muxuu noqonaa waa qiraan yaani markaagii hore tamatuc baad ku soo talagasho cumraad soo xidhatay markaad dhexda joogtood miiqaadkii dhaaftay ood maka ama tagtay ama dhexda kusii socoto intaadan cumrada acmaasheedii gudanin baa waxaa kula quman axaadis tidhi al ilaahay ka wareegtama tuco qiraan ka dhigo ma lagu ogolaya mise laguma ogola oo cumradaadii aad soo xidhatay xaj ma dhex gelin karta mise kuma bannaano masaladaas wey macnaha can naaficin qaala naafic wuxuu yidhi araada wuxuu doonay ibnu cumara ibnu cumar wuxuu doonay radia allahu canhuma alxaja xaj buu doonay xaj buu damcay caama xajati alxaruuriya xaruuriyada nimanka la yidhaahdo sanadkii ay soo xajiyeen fii cahdi ibni zubayr sanadkii ibnu zubayr zamankii ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr zamankii uu ka talinayey xaramka ka talinayay waa yacni xilli buu xaramaynka ayuu ka ahaa khaliif ka ah oo isaga ay doorteen oo uu madax ka ah xilligaasaa waxaa la yidhaahdaa cahdi ibnu zubayr saldhigiisuna makuu ahaa wakhtigaasuu ka wadaa marka cahdigii ibnu zubayr uu khaliifka ka ahaa xaramaynka xaruuriyaduna ay soo xajiyeen xaruuriyada waa khawaarijta waay xaruuriyada asalka xaruuraa waa meel tuule ah magaalay ahay magaalo ay isugu tageenoo saldhig u noqotay markii dambe ayaa loogu magac darayoo alxaruura xaruuriya la yidhahdaa marka waa magac ka mida magacyada khawaarijta marka sanadkii khawaarijtu soo xajiday bay ahayd ayib meeshaa iyadaa hadal baa ku jira sanadka ay soo xajiyeen khawaarijtu waa sanadka yaziid ibnu mucaawiya la dilay maxandhila uu dhintay waana sanadkii lixdan iyo afar hijrigu ahaa sanadkii lixdan iyo afar hijrigu ahaa wakhtigaana cabdulaahi ibnu zubayr cahdigiisii ma aha oo cabdullaahi ibnu zubayr markaa khaliif iskuma magacaabin khaliif ma aha ayb wakhtigaa kadib ayuu cabdullaahi ibnu zubayr khaliifnimo maga yani waxa weye isku magacaabay khaliifnimona loo magacaabay oo loo doortay macnaha sanadkii toddobaatan iyo saddex ay taariikhda hijrigu ahayd ayaa xajaaj ibnu yuusuf ciidan uu wato ayaa ku soo duulay cabdullaahi ibnu zubayr oo maka markaa jooga waxaa lagu dagaalamay xaramka waa kii cabdullaahi ibnu zubayr lagu dilay xaramka xajaaj ciidankiisii baa dilay xajaaj baa dilay marka intii cabdullaahi ibnu zubayr uu khaliifnimada ama madaxnimada ku magacownaa xilligaa uun xajaaj ibnu yuusuf uu yimid mooyaane xilli ay khawaariji soo xajiday lama yaqaano la garan maayo saas daraaddeed waxay culimmadu leeyihiin waxaa dhici karta xaruuriyada inuu ula jeedo raawigu xajaaj ibnu yuusuf iyo ciidankiisi maxaa yeelay xajaaj ibnu yuusuf nin khayrlawaa buu ahaa cabdullaahi bnu zubayr baana deegaamadan iyo dhulkan markaa madax ka ahaa wuxuu ka dhigayaa marka xajaaj binu yuusuf iyo wuxuu watay inay khawaarij oo kale ahaayeen macnaha waa laga dhigi karaa waxaana xoojinaysa oo macnaha ayidaysa siduu leeyahay imaamu shawkani bukhaari duruqdiisa qaar ka mida waxaa ku timid xiina nazala alxajaaju bibnu zubayr xilligii xajaaj uu cabdullaahi bnu zubayr weerarka ugu yimid sidaasuu qoraya muslimna sidoo kaleeto riwaayo kale saasuu ku leeyahay marka taqriiban waxaa muuqata caama xajati alxaruuriya in laga wado sanadkii xajaaj ciidamadiisu ay kacbada ku soo duuleenoo cabdullahi bin zubayr la dili doono sanadkaasaa laga wadaa macnaha riwaayadka kale marka la fiiriyo xaruuriyadana wuxuu ka wadaa xajaaj iyo ciidankiisi wixii la socday ayb araada bnu cumar wuxuu doonay alxaja xaj buu doonay caama xajati alxaruuriya fii cahdi bni zubayr faqiila lahu markaasaa ibnu zubayr waxaa lagu yidhi waxaanujeeda ibnu cumar waxaa lagu yidhi ina annaasa dadka kaa'inun waxaa ahaanaya baynahum dhexdooda qitaalun dagaal sida muuqata xaramka dagaal baa ka dhici doono dadku xajaaj iyo ciidankiisiina waa soo socdaan cabdullaahi ibnu zubayrna inuu la dagaalamo uu ku tala gashan yahay dagaal baa dhici doona sida muuqata ibnu cumarow ayib fanakhaafu waxaanu ka baqaynaa marka an yasuduuka inay ku hor istaagaanoo kuu diidaanba xaramka maadaama dagaal meesha ka jiroo laysku haysto inba lagu ku suroobi weydaba inaad cumraysato ama xajidaba oo lagaaba hor istaagaan ka yaabayna faqaala markaasaa wuxuu yidhi ibnu cumar laqad kaana waxaa ahaaday lakum idinka fii rasuuli illah rasuul alle dhexdiisa waxaa idiin ahaatay uswatun dayasho xasanatun wanaagsan rasuul alla bay dayashana ugu sugan tahay wanaagsan way dadkana ugu sugan tahay muxuu ka wadaa idan markaasuu yidhi haddii la ii diido oo lays hor istaago asnacu waxaan samayn buu yidhi kamaa sanaca siduu sameeyey rasuululahi sal lay waslam sidii nebigu sameeyey oo muxuu sameeyey nebigu sal lay slam wuxuu ka wadaa camal xudaybiya sanadkii lixaad markuu cumro usoo baxay oo uu meeshan xudaybiye ee maka korkeeda uu yimid oo qurayshoo gaaloo xaramka haysata ay wada hadleen oy ku yidhaahdeen inaad cumraysato sanadkan kuuma ogolin muxuu nebigu sameeyey sal lla ly slam ilan muxsar buu ahaaye nebigu sal alla alay slam hadyigiisiina waa qalay waana xalaaloobay soo maa anigana nebi maxamed baan ku dayanoo haddii lay hor istaago meeshaa laygu hor istaagay baan ku xalaaloobi xoolaha wadana ku qali waana iska soo noqoni ma dhib bay leedahay nabigaasaa sameeyey anuguna isagun baan samayn way manaa sidii un baan marka waa xudaybiya wey miduu ka wada macnaha ayib ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa buuhi annii anigu qad awjabtu inaan waajibiyey cumratan cumro inaan waajibiyey ayib yani cumraan xidhay saasaan markhaati ka ahaaday uma kadibna kharaja waa baxay cumar waxaan ibnu cumar xataa idaa kaana markuu ahaaday bidaahiri lbayda ah, bayda korkeeda waa bannaankii kore banaankii sare ee mxuu ahaay aan soo sheegnay markuu korkeeda ahaaday qaala wuxuu yidhi maa sha'nu alxaji waalcumrati ilaa waaxidun ah, xajka iyo cumra cumrada xaalkoodu ma ahanin ilaa mid mooye soo isku miduun ma aha haddii lagu hor istaago adoo xaj wata ama cumro wata waa isku mid labadoodaba meeshaa laguugu diiday ee lagugu hor istaagay unbaad ku xalaaloobi xoolahaad wadayna ku qali iskana soo noqon saas daraaddeed xaj iyo cumru waa uun isku mid ma kala duwana ushhidukum waxaan idin markhaati gelin buuhi annii anigu qad jamactu inaan kulmiyey xajatan xaj maca cumratii cumradaydii la jirankeeda cumraa marka hore soo xidhay soo maha waxaan markhaati ka ahaada cumradaydii hore inaan xaj ku daray ayb wahdaa wuxuu soo kaxeeyey wuxuu soo hadiyeeyey hadyan hadyi buu soo kaxeeyey xoolihii xaramka ayuu soo kaxeeyey muqalladan xaaluu yahay hadyigaasi mid qoorta loo suray calaamaadkii yacni hadyiga ishtaraahu hadyigaasoo uu ka soo gatay biqudaydin meesha qudayd la yidhaahdo wantalaqa waa soo tegey ee ibnu cumar xataa qadima makata ilaa uu maka ka soo galay fa daafa markaasuu dawaafay bilbeyti kacbada wa bisafa safiya marwo dhexdoodana waa dawaafay walam yazid muusan ka ziyaadina calaa dalika arrinkaa korkiisa intaasuu sameeyey waa ku gaabsaday walam yaxlil mana uusan xalaaloobin min shayin shay oo xaruma xaaraan ka noqday minhu xaggiis xataa yowma annaxri ilaa laga gaadhay maalintii xoolaha la qalayo maalinka tobnaada fa xalaqa markaasuu xiiray wa naxara xoolihiisiina waa qowracay waa maalintii tobnaad yacni timihiisiina waa xiiray xooluhu waladeen maalinkaasu gawracay maxaa la yidhahdaa marka kacbadii hadduu tegey oo dawaaf keliya sameeyey sacyina sameeyey uusanna xalaaloobin maalinta tobnaad uun xalaaloobid ugu horraysay maxaa la dhaha xajkaas waa qiraan a ah, soo ma ilan markii hore cumruu xidhay haddana xaj buu yuu yuu ka daba keenay oo dhex geliyay soo ma kadibna waxa weeyaan qiraankii sidiisiibuu u dhaqmay ayb wara'a wuxuuna arkay an qad qadaa inuu gutay alxaji xajka dawaafkiisiiiyo walcumrati iyo cumrada dawaafkeedii bidawaafihi alwal dawaafkiisii u horreeyey inuu ku gutay uma qaala wuxuu yidhi yacni wuxuu ictiqaadiyey oo arkay oo la qumanaatay dawaafkii markuu yimid kacbada uu dawaafay in ay kaga filan tahay dawaafkiisii xajka iyo cumrada oon dawaaf laabad uusan u baahnayn uma kadibna qaala wuxuu idhi haakadaa sidaasuu sanaca sameeyey annabiyu nebigu sal alay wasalam meesha dawaafka uu leeyahay ishkaaliyaa ka dhalanayso dawaafka haddii la yidhahda kii kacbada waxaa ka soo baxaysa dawaafkii markuu kacbada yimid uu sameeyey ayaaba dawaafba kaga filaadayoo dawaaful ifaadihi maalinka tobnaad la samayn lahaa wuxuu kaga kaaftoomay kii uu sameeyey markuu xaramka yimid macnahaasina macno saxa ma noqon karo leanna dawaafkaas hore badiil kama noqon karo dawaafulxajka ama dawaaf cumra saas daraaddeed baa hadalkiisan waxaa fiican in lagu fasiro dawaafkan sacyigii sacyigii bayna asafa walmarwa ee uu sameeyey markuu yimid kaasuu arkay inuu kaga filan yahay maalinta tobnaad sacyiguu samayn lahaa ila nebiguma soo saas ma samaynin sacyiga hore oo markaad timaaddo aad samaynaysahay wuxuu kaaga filan yahay sacyi dambe uma baahnid laakiin dawaafka hore kaagama filna dawaafka weyn ee maalinka tobnaad ah sidaas daraaddeed sacyiga in lagu fasiraa fiican sacyiga in lagu fasiro ayaa fiican macnaha uma kadibna qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaas ayuu sanaca sameeyey annabiyu sal lla lay waslam nebigu sidaasuu sameeyey xadiidku marka wuxuu ku cadyahay loona keenoo loo deliishanayaa yacni idkhaalu alxaji cala alcumra intaad cumro xidhato inaad haddana xaj ka dabageyso oo aad dhex geliso oo sidaa qiraan ku gudato sidaas inay bannaan tahayna waa madhab aljumhuur laakiin shardi waxay ka dhigayaan intaadan dawaafka cumrada gelin ka hor waa inaad xajka dhex geliso soo cumra kuuma xidhnayn khiyaar baad leedahay markaad cumrada xidhatay intaad kacbada ka tegayso xaj waad dhex gelin kartaa qiraan waad ka dhigi kartaa laakiin waxay leeyihiin haddaad dawaafka kabcada guda gasho adigoo markaa gudanaya cumradii oo dawaafkii cumrada aada guda gasho hadda markaa cumraad wadataa cumraadna hawsheedii gashay inaad xaj geliso markaa kuuma furnaa intaadan dawaafka cumrada bilaabin ka hor bay kuu bannaan tahay idkhaalu lxaji cala alcumra laakiin mar haddaad cumrada gudagasho acmaasheedii oo dawaafka u horeeyo bas weeyaan markaas sidaasay shardi ka dhigayaan laakiin asal ahaan inay bannaan tahay kutusaysa ayib wacan jaabirin radi allahu tacala canhu anahu isagu qaala wuxuu idhi aqbalnaa waan soo qaabilnay muhilliina annagoo xarman maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisa bixajin xaj mufradin oo la kala wa aqbalad way soo qaabishay caaishatuna radia allahu tacaala canha canhuma bicumratin bay la soo qaabishay xataa idaa kunnaa markaanu ahaanay bisarifa waa meel maka agteeda ayay cali kad way xayshay xataa idaa qadimnaa markaan soo gallay makata maka markaan soo gallay dufnaa waxaanu dawaafnay bilkacbati kacbadii baan dawaafnay wasafa walmarwati iyo labadaa buurood fa amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay waslam an yaxilla minaa inuu xalaaloobo minaa annaga xaaluu naga mid yahay man lam yakun ciddii aan ahayn macahu la jirankiisa uusan ahayn hadiyun wax hoola ah yacni markaan acmaashii cumrada gudanay baa nebigu wuxuu amar ku bixiyey ciddii aan xoolo xoolowadinow xalaalow oo sidaa xalaal ku noqon ayib qaala wuxuu idhi faqulnaa waxaanu nidhi xillun maadaa xillu maa xalaaloobidkeebuu daakani ahaaday xalaaloobiddu tee waayo xalaaloobiddaa laba ah xalaaloobid haaf ah iyo xalaaloobid buuxda xalaaloobidda buuxda waa markii wax walba xalaal kuu noqdaan bima fii dalika annisaa dumarkuna xataa xalaal kuu noqdaan xalaaloobidda kala dhimanna waa markay xalaal kuu noqdaan wixii aan dumar ahayn marka waxay weydiinayaan xillu maada xalaaloobid daa kani ahaaday ma tii fuulka ahaydee buuxday baa mise waa tu kale qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam alxillu xalaaloobid weeye kulluhu dhammaantii waa xalaaloobid buuxda wax walba idiin xalaaloobahayaan ayib wuxuu uhi fawaaqacnaa waxaanu ku dhacnay annisaaa dumarkii fawaaqacna annisaa dumarkanagii baan u galmoonnay xaajadanadaan ka gudanay waa watadayabnaa waan is-udginnay biiibi cadarkiina waan isku udginnay walabisnaa waxaanu xidhannay iyaabanaa dharkannagiina waa xidhannay walaysa mana ahaanin markaan saas samaynayno baynana wa bayna carafata annagii carafo dhexdannada ma ahaanin ilaa arbacu layaalin afar habayn mooye yacni maalinkay sidaas samaynayaan taqriiban waa maalinkii muxuu ahay bishu ay ahayd afar saas way macnaha marka maalinkaasay gudanayaan carafo marka afar habeen baaba nooga laabanba uma kadibna ahlalnaa waanu xarmannay bay dhaheen yowma tarwiyati maalinka sideedaad maalinka sideeda xajka la aadaya yowmu tarwiya la yidhahda tarwiyada waxaa la yidhahdaa in biyaha laga dhergo oo biyaha la dhaansado oo maxaa yeelay safarta loo baxay oo dhowr badi qaadan doonta ayaa loo biyo dhaansan jiray oo yani waxa weye weelasha iyo calooshaada iyo biyaha la qaadan jiray macnaha marka yowmu tarwiya saasaa loogu magacaabay ayb uma kadibna ahlalnaa waanu xarmannay yowma tarwiyati ayaanu xarmanno xajkii baanu xidhannay wey uma kadibna dahala wuxuu galay rasuululahi sal lay slam calaa caaishata caaishu usoo galay radi allahu tacala canhuma fawajadahaa markaasu wuxuu helay tabkii iyadoo ooyeysa faqaala muxuu yidhi maa shanuki xaalkaagu muxuu yahay maxaad la ooyi maxaa dhiba ku haysta qaalad waxay tidhi sha'nii xaalkaygu annii anigu qad xidtu waan xaylay waqad xalla annaasu dadkiina waa xalaaloobeen walam axlil aniguna ma xalaaloobin cumraa la dhammaystay oo la gutay anigana cumradaydii halka dhaafi waayo kacbadii la iima ogola dadkii camal weyn bay la yimaadeen anigana waa xanibna caadadii baa i hor taagan saasaan la ooyayaabay tidhi um walam aduf mana aanan dawaafin bay tidhi bilbeyti kacbada ma dawaafin waannaasu dadkuna yadhabuuna waxay aadayaan ila alxaji xajkii bay aadayaan alaana hadda haddana xajkii baa loo dareeraya anigana ilaa hadda cumro ma samayn karo ayb faqaala nebigu wuxu uhi sal ly slam ina hada kani amrun arrin weeye oo katabahu allahu alla uu qoray calaa banaati aadam aadam gabdhihiisa korkooda uu ku qoray wixii dumaree aadan ka soo jeedoo dhan ayuu alla korkooda ku laasimiyey caadada wey ee fakhtasilii qabayso uma kadibna ahillii xidho bilxaji xajka xidho ahillii bilxaji xajka xidho maxaa u xidhnaa markii hore yaa cumraa u xidhnay soo ma cumradii maxaa u diiday inay gudato caadadaa u diiday leanna cumra waxay ka bilaabataa dawaafka kacbada soo maha haweeney caado qabtana kacbada ma dawaafi karto cumradii saasay kaga tagtay maalinkii xajka la xidhanayaa la gaadhay wuxuu yidhi cumradaadii way jir sooma jirin xaj xidha buu yidhi xajka markaa ay xidhatay iyo cumradii oo u xidhnayd bay marka isdhex galay saasay marka noqonaysaa manaa ayb uma kadibna ahillii xidho oo xarmo bilxaji xajka xarmo fa facalad way samaysay wawaqafad waxay istaagtay almawaaqifa meelihii la istaagi lahaa oo dhan bay istaagtay xataa idaa daharat markay daahir noqotay ayay daafad dawaaftay bilkacbati kacbadii bay dawaaftay waa goorma waa maalinkii tobnaad markii lasoo noqday oy markaa dhacdadii ka go'day bay marka dawaaftay waa dawaafulifaadihii wa dawaafkii xajkee weynaa wey marka wa bisafa walmarwati safiya marwo dhexdoodana way dawaaftay uma kadibna qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam wuxuu ku yidhi laqad xalalti waad ka xalaal noqotay min xajataki xajkaagii wa cumrataki iyo cumradaadiiba waad ka xalaal noqotay jamiican dhammaantood xajkii iyo cumradii way isu kaa dhex galeen acmaashoodii waad wada gudatay sidaasaadna kaga xalaalooday buu ku yidhi faqaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anigu ajidu waxaan helayaa fii nafsii naftayda dhexdeeda annii anigu lam aduf inaanan dawaafin bilbeyti kacbada xiina xajajtu markaan soo xajiyey markii horeen imid bay ka wadaa markii horeen imid inaanan kacbada dawaafin oo sidii dadku cumrada u gudanayeen aan u gudan waayey taasaan waxoogaa naftayda wax ka dareemaya qaala markaasaa nebigu waxay ka wadaa bimacnaa cumro madax bannaan inaanan la imaanin sidai dadkuba ula yimaadeen qaala markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam fadhab biha la tag oo kaxee yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow kaxee cabdiraxmaan bin abibakar walaalkeed wey oo fa acmirhaa ka soo cumraysii min atanciimi tanciim ka soo cumraysii wadalika kaasina leylata alxasbati meesha xasba la yidhahda habeenkii la joogay waay somaynaa soo marin xasbada soo sheegn yani waxa way markuu nebigu acmaashii soo dhammaystay habeenkii u ambabaxayey ayuu wuxuu soo degay marka jamaraadka meesha la tuuranayo taaggooda laga soo dego buurahana aan taaggooda lasoo fuulin tog meeshaasoo bacaadaho biyo mareen ah oo meel hoose ah halkaasaa xasba la yidhaahdaa halkaasuu nabigu habeenkaa marka fadhiistay waa nagii soo marnay oo caaisho meeshaasuu ka diroo yidhi tanciimgee waa kaan soo marnoo markay cumradii soo gudatay iyadoo cabdiraxmaan wado bay nebiga ugu tagtay meeshii markaasuu nebigu soo guuray sal lay waslam intaan waagu baryinoo salaaddii subax la gaadhin buu dawaafkii widaaca sameeyey kadibna waa ambabaxay marka meeshii halka ahayda uu degay baa xasba la yidhahda macnaa ayb wadalika kaasina leylatu lxasbati waay muttafaqun calayh xadiidkan caaisha isaguna wuxuu ku tusayaa intay cumra kuu horraysay inaad xaj dhex gelin karto ilaan saasay samaysay soo ma saasay marka qaarinad ku noqotay ayib waxaa kaloo ka muuqda ruuxa qaarinka ah hal dawaaf baa ku filan laakiin dawaafka ku filan waa dawaafulwadaaca waxaan dhihi laha waa dawaaful ifaadaha haddii dawaaf la yidhaaho hal sacyi ku filan oo mar hadduu qaarin yahay sacyiga ku filani waxa weeyaan ama marka hore uu yimaado dawaafkiisa quduumka sacyiga ha ka dambaysi ama kaa intuu iska daayo dawaafulquduumka base ku gaabsado maalinka tobnaad dawaaful xajka ama dawaaful sacyiga ha ka dambaysiyo labadaasaa u banaan ama dib ha u dhigto ama soo hormarsado hal sacyi umbaa laga rabaa amaa dawaafka labaa laga rabaa midka hore uu tegayo oo meesha uu tago dawaafulquduum baa la yidhahda waa laga rabaa midka dambe maalinka tobnaad iyo wixii ka dambeeyey xajka ruknigiisa ana waa laga rabaa waa dawaafulxaj ama dawaafulfaad la yidhahda kaa kamaba tegi karaba midka sadexeeya waa dawaafulwidaaca waan u tegi doonaa waa sagootiga marka la ambabaxayo dawaafyadu waa inta ayib waana madhab ljumhuuro sidaa hadda aan tilmaamayno xanafiyada ayaa khilaafsan baabu man axrama ciddii xarmatay buu baab u yahay muطlaqan si guud u xarmaday ow amase qaala yidhi axramtu waxaan xarmaday bimaa axrama wixii uu xarmaday bihi isaga fulaanun hebel waxaan soo sheegnay miiqaadka markaad soo marayso saddex mid ka mida waa inaad xarmato inaad hee cumro keliya xarmato oo markaad mutawaticta soo ma oo tidhaahdo labayka cumra inaad cumradii xajkii isla xidhato ood markaa qaarin tahay ood tidhaahdo labayka xajan wa cumra inaad markaa tahay mufrid ood xaj keliya xidhanayso ood markaa leedahay labayka xajan saddexdaa mid ka mida waa inaad meesha markaad joogto miiqaadka aad ka xidhato ayib haddaanan saddexdii midna magacaabin ka warra oon oon idhaahdo uun labayk allaahuma labayka a ilaahayow labayka labayka biee ya war maxaad talbiyeysatood xidhatay wuxuu xidhaybu ma sheeginba labayka basuu iska yidhi maba kala garanayba waa dad badan hadda siday yihiin tamatuc iyo qiraan iyo ifraad iyo warkan adaaba ahrinhayaba waa caamay iska socda hadduu labaykadaba gartaba wuu wasaxayba marka labaykabasuba iska yidhiba waxbana maba xadidinba kaa waxaa la yidhaahdaa man axrama muطlaqan isagoon saddexdii midna xadidin wuu iska xarmaday ama wuu xarmaday laakiin xarmashadiisa wuxuu ku xidhay ruux uu yaqaanay oo dadka xajinaya ka mid a buu xarmashadiisii ku xidhay ama xaggiisa u laalay oo wuxuu yidhi waxaan xarmaday allow wixii uu sheekh cumar xarmaday ah, sheekh cumar ama sheekh faarax wuxuu xarmaday baan allow xarmaday miduu garanhayo oo meesha socda oo uu isleeyahy malaha wuu ku dhaamaa ayuu hawshiiba isaga wareejiyey oo wuxuu yidhi allow hebel wuxuu xarmaday baan anna xarmaday ah, taana waxaa la yidhaahdaa axramtu bimaa axrama bihi fulaan baa la yidhahda marka labadaasi ma bannaan yihiin mise waxaa laazim ah miiqaadka markuu joogo inuu saddexda mid ka mida magacaabo mise waa iska wareejin karaa ama si guud buu u xarman karaa masaladu saas wey can anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi qadiima waxaa soo galay caliyun baa soo galay cala nabiy nebigu uu galay sal ly slam min alyamani yaman buuna ka soo galay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam bima maxay baad ahlalta soo xarmatay yaa caliyu caliyow qaala wuxuu uhi ahlaltu waxaan soo xarmaday biihlaalin xarmasho oo ka ihlaali nebiyi nebiga xarmashadiisoo kale ah oo maxaa tidhi waxaan idhi wixii nebi maxamed xarmaday baan ana xarmaday janna maxay islama joogaan kana yaman buu ka soo socdaa nebiguna madiinuu ka yimi salawatu rabbi waslam caleyh halkaasuu ku xidhay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam lowlaa anna maciya haddaynan la jirankayga ahayn alhadya xoolahani haddaynan la jirankayga ahayn la axlaltu waan xalaaloobi lahaa yacni maadaama adiguna aad ila mid tahay ood waxaan anugu soo xidhay aad soo xidhatay xoolana wado anaad ila xugum tahay wa ayb warawah waxaa wariyey ashaaficiyu muttafaqun calayhi weeye warawah waxaa wariyey annasaa'iyu nasa'i baa wariyey min xadiidi jaabirin wa qaala wuxuuna yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi licaliyin cali wuxuu ku yidhi bimaa ahlalta maxaad soo xarmatay qaala wuxuu yidhi cali qultu waxaa nebiga ku yidhi waxaan idhi buu yidhi rasuul allow innii allaahuma allahayow innii anigu uhillu waxaan xarmanayaa bimaa ahalla bihi rasuulu sal lay slam meeshii miiqaadka markaan joogeen waxaan idhi alla wixii nebi maxamed uu xidhay baan anna xidhay saasaan soo idhi buui warkaasi sooma cadda ciddaa aad ku xidhay wuxuu xarmaday unbaa adigana kuu xarman marka noocu dooni hano taasi marka waa bannaanta soo ma oo nebigu sal lla alay wasalam wuxuu ku yidhi ha xalaaloobin ma xalaaloobaysa ayb an abi musa radi alahu tacala canhu qaala wuxu uhi qadimtu waxaan soo galay cala nabi nebigaan usoo galay sal lay waslam walxaal nebigu muniikhun uu yahay mid fadhiisiiyey geelii iyo gaadiidkii u watay bilbatxa meeshii mxuu ahay bacaadki iyo bimareenta ahayd ee bacaadka lahayd halkaa isagoo fadhiisiiyey oo dadkii halkaa ay degan yihiin ayaan nabiga u imid uri sal lay slam faqaala markaasa wuxuu ihi bimaa ahlalta abuu muusa maxaad soo xarmatay qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi ahlaltu waan xarmaday biihlaali nabiyi nebiga xarmashadiisoo kale qaala wuxuu nebigu sal lay slam suqta ma soo kaxaysay min hadyin wax xoola ah qultu waxaan idhi laa maya wax xoola ma wado qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam fatuf dawaaf bilbeyti kacbada dawaaf wa bisafa waalmarwati labada buuro dhexoodana yani dawaaf uma kadibna xilla xalaalow faduftu waa dawaafay buui bilbeyti kacbada wabisafa walmarwa labadii buuro dhexdooda uma kadibna ataytu waxaan u imid buui imra'atan haweeney oo min qawmii reerkayga ah tolkaa qaraaba uun inay u ahayd ka dhig famashaatnii markaasay ii hanlaysay timahay ii hanlaysay waasalad waxayna dhaqday ra'sii madaxaygana waa ii dhaqday muttafaqun calayhi xadiikaasi abu muusana wuxuu ku tusi nebigu sal lla alay wasalam markuu yidhi abu muuse waxaan soo xidhay wixii aad soo xidhatay nebi allow nebigu waa taqriiriyey salawatu rabbi waslamu caleyh waa sunnada qaybta loo yaqaano sunna taqriiriya wixii saxaabadu sameeyaan oo nebigu sal lla alay wasalam ka war helo oo uusan wax ka dhihin bimacnaa wuu oggolaaday waay maxaa yeele nebiga laguma aqoonin wax shareecada ku khaldan intay soo gaadho oo saxaabadu sameeyeen ama qaar ka mida ku kaceen inuu ka aamuso hadduuba ka aamuso bimacnaa waa saxsan tahay wa ayib sidaasaa dabeicaddiisa marka way bannaan tahay axaadiistaasi waxay kutusaysaa inaad shakhsi kalood garanayso xarmashadiisa inaad ku xidhi karto xarmashadaada sidaasina waa sida axaadiista ku cad amaa inaad iska xarmato mutlaqan ood xarmasho aan saddexdii midna ku xadidnayn oo guud aad iska xarmato oo tii kale ah taa iyada ah ee culimmada badankood waxay qabaan inay bannaantahay waxaa la yidhaahdaa mutlaqu alixraam cala alibhaam baa la dhahaa cala alibhaam ayib waa bannaan tahay bay leeyihiin kadibna ruuxa xarmaday xarmashada mutlaqa ah markuu xaramka tago ayuu saddexdii mid doono ka dhiganaya miiqaadka markaad maraysay midna maada xadidanin labayka umbaad iska tidhi waad gudabtay meeshii markaa tagtay oo xilligii wax la samayn lahaa ah ayaa lagu leeyahay saddexdaa mid ka dhig marka ama cumro ka dhig ama xaj iyo cumro isku jira ka dhig ama xaj keligii ka dhig markaasuu kala dooranayaa saddexdii mid ka mida ka dhiganaya kaas ku hawlgelaya saas maanaa kaasuu ku hawlgelaya hadduusan midna qalbiga ka xadidan inay cumro iska sameeyo ka war meeshii buu tegey maba garanayaba hadduu meeshii tegeyna xaj duuduubanna isaga xidhnaa oo aan waxba kala caddayn meeshii hadduu tegey waaba cumraystaba dadkii cumraysanayuu iska raacay waa cumraystay muxuu noqonayaa marka waana xalaaloobay qasab xajkiisu marka waa tamatuc soo ma yacani si automatic ah si tilqaa'iya buu xajkiisu wuxuu u noqonayaa tamatucu noqonaya leanna cumruu guta waana xalaaloobay maxaa u laaban xajunbaa u laaban markaa marka yani dariiqaasi wuxuu wax badan u furhayaa dadka caamada oo runtii ku kadeedan qaar badan oo ka mida iyagoon waxbana baranin waxbana weydiinin waxbana aan soo hubsanin bay iska tagaan waad yaabaysaa marka qaladaadka meesha ka dhacay marka waxoogaa meeshaasi waxaa ka furan muxuu ahaay sidaa jumhuurtu ay leeyihiin maalikiyada iyo kuufiyiinta waxbaa diidan laakiin waxa weeye maadaama wax diidaya uusan jirin waxaa saxa inuusan dhib lahayn baabu talbiyati talbiyadiibuu baabu yahay wa sifatihaa iyo qaabka loo talbiyeysto wa axkaamihaa iyo axkaamteeda ya ah, waxaan ka boodnay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan waa abu muuse faqaala wuxuu yidhi kayfa qulta sidee baa tidhi xiina goortii axramta aad xarmatay qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi labayka biihlaalin ka ihlaali nabiyi nebiga xarmashadiisii oo kale wadakarahu wuuna sheegay qisadii akhrajaahu way soo saareen lafdiguu inoo sheegayo labayka waxaad leedahay biihlaalin ka ihlaali fulaan saasaad leedahay labayka biihlaalin ka ihlaali faarax saa iska dhadara sidaas way manaa sida xarmashada tanina baabkanna wuxuu ku saabsan yahay talbiyada markaad xidhato xajka ama cumrada markaaba waxaa la bilaabayaa talbiyada talbiyadu waa labayk allahuma labayk iyo wix la mid marka talbiyada qaabkee iyo sifadee loo talbiyaystaa iyo axkaamta ku saabsan can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal ly waslam kaana wuxuu ahaa ida stawat markay la kor noqoto ay la ekaato bi isaga raaxilatuhu hasha uu saaran yahay qaa'imatan xaal ay taagan tahay cinda masjidi dilxulayfa masaajidka dilxulayfa agtiisa ahalla mid xarmadu ah fa qaala wuxuu dhihi jiray markuu xarmado allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda walnicmata lak walmulka lak laa shariika lak allaahuma labayk allow waan ku ajiibay labayka ajiibid ay ijaaba ka dambaysa yeelid yeelid kale ka dambayso oo tu kale ka dambayso oo isdaba taalla baan allow ku yeelay waay saas way macnaha yaani taniyadaasi waxay faa'iidaynaysaa takraar waa yeelitaan isdaba yaalla waxaa sugan aahaar dhowr ah oo cabdillahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo cataa iyo cikrima iyo qataada iyo laga wariyo ardadii cabdillahi bni cabbaas iyo isagaba oo ay leeyihiin labayk allaahuma labayka ajiibidani waxaa la ajiibayaa yeedhitaankii nebi ibraahim ila nebi ibraahim baa alla markuu kabada markuu kacbada dhisay nebi ibraahim yaa alla wuxuu ku yidhi waadin fi اnnaasi biاlxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin cabid waxaa la yidhi ibraahiimow dadka ogeysii xajka uguna yeedh nebi ibraahim markaasuu dhawaaqay marka dhawaaqii marka nebi ibraahim uu dhawaaqay alla amarkiisana uu ku dhawaaqay dhawaaqii baa weli taagan labayka waa ku ajiibay wey ina alxamda mahadda iyo ammaan dhammaanteed wanicmata iyo nicmada iyo barwaaqadaan haysanno dhammaanteed laka adigay kuu sugnaatay adaa iska leh wax alla wixii ammaan ah iyo mahad ah iyo wanaaga ah, adaa iska leh wax alla wixii nicmo een haysannana adigaa iskale kaa timid walmulka boqortooyaduna laka adigay kuu sugnaatay kownkan lahaanshihiisa iyo maamulkiisana adaa iskale laa shariika laka wax kula wadaagana ma leh midda hore dambe waxa weeye lahaanshaha kownka iyo maamulka lagulama wadaago nicmada iyo waxaan addoommada aad siisayna lagulama wadaago wa kadalika cibaadadaadana in lagula wadaaga ma aha meeshaa waxay saaraysaa marka nimankii mushrikiintii carabta ilan way xajin jireen ayaa markay xajinayaan sidan oo kale dhihi jira labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka tamliikuhu wamaa malak bay dhihi jireen ilaahay oo ciidina wax kulama wadaagto mid wax kula wadaaga ood adugu isaga leedahay laakiin isagoo waxba lahayn mooye meeshaa waxay uga qiildanayaan sanamyadoodiibay meeshaa waxoogaa wax uga raadinayaan Ah. dhagaxyaantii ay wax moodeen bay meeshaa wax uga raadinahayaanoo mid shariig ah ood adugu leedahay asaguna aan waxba lahayn oo hadduusan waxbaba lahayn maxaad ugu garab waddaa ah. marka laa shariika laka laa shariika laka cibaadada ilahay cidina lama wadaago maamulkan iyo kownkiisana lama wadaago astaantaasi waa astaanta xajka leanna xajku waa tawxiid saas daraaddeed baa xadiiska jaabir fii saxiixi muslim wuxuu jaabir markuu ka warramaya nebiga sal lay waslam yani xarmashadiisii wuxuu yidhi uma ahalla bitawxiid marka kelimadani waa kelimatu tawxiid tawxiid buu nebigu sal lay waslam markiiba ku sawdeeyey salawatu rabbi wasalamu caleyh wa kaana cabdullaahi ibnu yaziid wuxuu ahaa maca haada cabdulaahi kaana cabdulahi cabdullaahi wuxuu ahaa yaziidu mid kordhiya maca haada kaa aan soo sheegnay la jirankiisa wuxuu ku dari jiray labayka labayka wasacdayka waalkhayru biyadayka waalraqbaau ilayka waalcamalu ibnu cumar intaasuu raacan jira labayka labayka wasacdayka waa isku macno isku macno dhow yihin waalkhayru biyadayka khayr labadaada gacmood buu ku jiraa waalraqbaa'u ilayka rajaduna waa xaggaaga waalcamalu camalka aan samaynayna waa xaggaaga adiga dartaa baan kuu samaynayna muttafaqun calayhi talbiyadaasi marka waa midda axaadiista badankood ay ku soo aroorayso intan cabdilaahi bni cumar uu ku darayna asagaa ku dari jiray wa can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi ahalla wuu xarmaday rasuululahi sal lay slam rasuulku fadakara wuxuu sheegay altalbiyata mila xadiii bni cumar xadiidkii ibni cumar mid la mida ayuu sidiisoo kale u sheegay qaala wuxuuna yidhi jaabir wannaasu dadku yaziiduuna waxay ku kordhinayeen tarbiyada waxay ku siyaadinayeen dalmacaarij wa naxwahu iyo wixii la mid ah oo min alkalaami hadalka ah, ah labayka da lmacaarij ah, labayka da lmacaarij yacni darajaadka sare midka uu saaxiibkaho waa ku ajiibay waay ayib marka taana dadku waa ku darayeen wاnabiyu nebiguna sal lla lay yasmacu waa maqlahay oo falaa yaquulu ma dhahayni lahum iyaga shay-an waxba kuma dhahayni ah, rag baa saa ku darahay labayka da lmacaarij labayka da lmacaarij nebiguna waa maqlayey mana ka reebin ayb rawa axmed baa wariyey wa abu daawuud wa bimacnaahu mid la macnaabu isaguna wariyey ayb xadiidkan sanadkiisu waa saxiixun calaa sharti muslim waxaa saxiixiyey ibnu jaruud ayay iyo keyrkiibaa saxiixinaya ziyaadada marka labayka dalmacaarij labayka dalmacaarij saxaabadaa ku daray hadday ku dareenna nebigu isagoo maqlayuusan ka celinin maxaa la yidhahdaa marka sultaan hadda waa sunnada qayb ka mid a saas daraaddeed labayka dalmacaarij nebigay ka sugan tahay baan dhahaynaa saas waa lagu dari karaa dhib in siyaadadaa iyo kuwo kaleba lagu dari karayo wixii soo arooray waxaa qaba jumhuurtaa qaba laakiin bacdu salaf baa karaahaystay sida maalig laga wariyo axadu qowliya shaafici waxba siyaadaadka maya bay dheheen laakiin sawaabku waxa weeye wixii siyaadeen nebigu qiray dhib ma laha wixiise aan nebigu qirin sal lay wasalam in lagu kaaftoomaa fiican intii nebiga ka sugnay sal lay waslam wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi fii talbiyatihi talbiyadiisa wuxuu yidhi labayka ilaaha alxaqi labayk labayka waan ku ajiibo waan ku ajiibay ilaaha alxaqi ya ilaaha alxaq allaha xaqa yani waxa weeye eh, lagu caabudow ilaaha alxaq macbuudkii xaq ahayo labayka waan ku ajiibay rawahu axmed baa wariyey wibn maajah wاnasaa'i kadalika ibnu khusayma daara quطni taxaawi fi sharxi اlmacaani xaakim iyo keyrkood baa soo saaray sanadkiisuna waa saxiix calaa sharti اlbukhaari sheekh albani ibnu xibaan iyo xaakim iyo keyrkood baa saxiixinay waxay iyaduna inoo faa'idaynaysaa in iyadana qaabkaa loogu dari karo labayka ilaaha alxaq labayka ilaaha alxaq in la dhihi karo iyaduna waa ziyaado saxa oo nebiga ka sugan sal lla alay waslam wacan isaaib bni khallaadin qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sal ly waslam rasuulku wuxuu ihi aataanii waxaa ii yimid jibriilu jibriil baa ii yimid fa amaranii wuxuu i amray an aamura inaan amro asxaabii asxaabtayda inaan amro an yarfacuu inay kor u qaadaan aswaatahum sawdadkooda bilihlaali xarmashada iyo watalbiyati talbiyadaba inay kor ugu qaadaan sawdkooda rawahu lhamsatu baa warisay wasaxaxahu tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnuljaruud ibn xibbaan xaakim iyo sheekh albani iyo dahabi intuba way saxiixinayaan ayb wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan ana jibriila jibriil ata nabiya nebigu u yimi sal alay wasalam faqaala markaasaa wuxuu yidhi kun waxaad ahaataa muxamedow cajaajan mid talbiyada kor ugu dhawaaqa hajaajan dhiigga xoolahana aada u daadiya yacni xoolahana aada u qala wuxuu yidhi wاlcaju aلtalbiyaةu waa wالsawaab rafcu الsawti bالtalbiyati waa talbiyadoo kor loogu dhawaaqo waa wاthajuna naxru اlbudni waa geela oo la dhuundhabo geeloo la gowraco way la qalo rawa axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif ciladiisuna waxa weye moxamed ibnu isxaaq oo mudallisa cancaneeyey cillo labaadna wuu qabaayo nin la yidhahdo mualib ibn cabdillaahi ibnu xantab oo inuu saxaabada wax ka maqlay aan la ogayn baa isagana ku jira labadaa ciladood buu xadiidku qabaa lafdigiisan laakiin xadiidku waa xasan shaahidkiisuuna xasan ku yahay xadiis kalaa u markhaati kacaya xadiiska saxaabo dhowra laga wariyo ee nebiga la weydiiyey sal lla alay wasalam ayulxaji afdal xajkee ugu fadli badan ee uu nebigu yidhi alcaj wathaj talbiyada kor loogu dhawaaqo iyo dhiig la daadiyiyo xoolo la qalaa ugu fadli badan xajka oo saxaabo dhowra laga warinayo kaasaa shaahid u ah sidaasuuna xasan ku noqonayaa walow sanadkiisu daciifa ah ha ahaadee xadiidkaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa talbiyadii hadda aan soo marnay inay kor loogu dhawaaqo ayuu amrayaa oo nebigaa amarkaa la soo marsiiyey saxaabadiisa saxaabadaada amarkaa gaadhsii baa layidhi oo amarsi ayib amarkaasi siday jumhuurta iyo culimmadu u badan yihiin waxay leeyihiin amarkaasi waa sunno oo talbiyada kor in loogu dhawaaqaay waajib maa laasim nehmehe waa sunno qaarna waxay leeyihiin waa waajib qaar ka midana waxayba leeyihiin waa farad oo waa laasim ayb oo waxaa qaba ka mida ragga la ninkii la dhihi jira daawuudin aahiri imaam buu ahaa imaam daawuudin aahiri wuxuuna eh, xujaysanayaa daahirka amarka leanna amarka daahirkiisu wujuub buu faa'iideeyaa fil asli soo ma marka nebiga haddii saxaabadaada amar la yidhi isaguna amray asalku waa inay wujuub faa'iidayso saas daraaddeed talbiyada in kor loogu dhawaaqa waa waajib buu leeyahy ee sunno maaha jumhuurtuse waxay leeyihiin waa sunno waxaa kaloo jumhuurtu ka soo reebaan dumarka ayaga waxay yidhaahdaan kor ugu dhawaaqi maayaan asalkoodu waa sitri iyo asturnaan baa loogu talagalaye iyagu hoos talbiyad ah ugu dhawaaqeen ha u ahriya laakiin caaisha waxaa ka sugan radi allahu tacaala canha wa ardaaha in ay kor ugu dhawaaqi jirto sanad saxiixa ibn abi shayba soo saaray ah, mucaawiya wuxuu maqlay haweenay kor u dhawaaqayso talbiyada ku dhawaaqaysa markaasaa wuxuu yidhi waa tuma waa caisha layidhi caisha dib looga sheego waxay tidhi hadduu i weydiin lahaa waan u sheegi lahaa inay dumarku haddii fitno aamin laga yahay kor u qaadi karaan laakiin kor oo dhawaaq kora a ma ahee dumarka uun la socdayo inay maqashiin karaan sidaasna waxaa ku tegay sidoo kale shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah nusugiisa wa kadalika waxaa rajaxaya sheekh albani jumhuurtuse waxay leeyihiin ma ahee sideedaba cinda amni alfitnati aw cinda alfitna midkay dooni ha noqotee ama xaaraan ama karaahiyay leeyihin inay kor u qaado caaisha laakiin saasay yeeli jirtay culimada qaar ka midaana dooranaya inaysan dhib lahayn inay kor u yaro qaadaan aan aad ahayn macnaha ayb wacan khusaymata bni haabitin can inabiyi sal lay slm nebiga wuxuu ka warin annahu nebigu kaana inuu ahaa idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min talbiyatihi talbiyadiisa markuu ka faaruqo sa'ala allaha alla wuxuu weydiisan jiray caza wajal ridwaanahu ridihiisuu weydiisan jiray waljannata iyo janno wastacaada wuxuu ka magangeli jiray biraxmatihi naxariistiisa sababteed wastacaada biraxmatihi buu magangeli jiray min annaari naar buu ka magangeli jiray rawaahu shaafici baa wariyay wadaara qutni kadalika bayhaqi baa soo saaray waana daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo saalix ibnu muxamed ibnu zaa'ida almadani oo daciifa sanadkiisa ku jira wuuna la gooni noqday xadiiskaa isaga saas daraaddeed xadiid kacaya ama istaagaya ma ah waa sugan yahy ma sugna waa daciif hadduu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa talbiyada gadaasheeda in la ducaysto laakiin ma sugna wacan ilqaasim bni muxamed qaala wuxuu yihi ah- kaana waxa aha yustaxabu mid la sunneeyey lirajuli ninka waxaa loo sunnayn jiray idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min talbiyatihi talbiyadiisa markuu ka faaruqo waxaa loo sunnayn jiray an yusaliya inuu saliyo cala nabiy nebiga korkiisa inuu ku saliyo sal lay waslam loo jeclaysan jiray ruuxu markuu talbiyada dhammaysto inuu nebiga ku saliyo rawahu daara qutni baa wariyey isagana sanadkiisu waa daciif ma sugna isaguna oo talbiyada kadib in nebiga lagu saliyo sax talbiyada ruuxu tasbiix wuu ku dari karaa oo tahliisha wuu ku dari karaa oo dikri kale wuu ku dari karaa laakiin wax khaasoo ku soo arooray meesha iyada ah ama duca khaasa ku soo aroortay ama salliga si khaasa ugu soo arooray taasaan sugnayn oo daciif wa can ilfadl ibni cabaas qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa radiifa nebiy nebiga fangelihiisaan ahaa sal ly waslam radiifka waa gaadiidka aad saarantahay ruuxa gadaal ka saaran baa radiif la yidhaahda marka hashii nebigu sal lay wasalam markuu ka soo tegay carafa ilaa uu ka imaanayay meesha la yidhaahdo muxuu ahaaye musdalifa usaame iyo rag baa la saarnaa markii uu ka soo tegay meesha la yidhaahdo musdalifa ilaa mina waxaa la saarnaa fadl ibnu cabaas baa gadaal ka saarnaa ayib waa marka gabadha quruxsani ay soo ag istaagaysa nebiga su-aalaha weydiinaysayo yani uu isha aad ugu nabahayo ninka la yidhahdo fadl ibnu cabaas ee nebigu intuu dhawanka qabto ka jeedinay ee uu leeya laba dhallinyaroo waxaan arkay aan u kala baqay buui nebigu sal lay slm intuu dhawanka qabto saa uga jeedi xilligaa waa xilligu nebiga la saaran yahay sal ly waslam waa markuu musdelife ka soo baxay ilaa mina waa maalinkii tobnaad wey manaa ayib وعن الفضل بن عباس قال وحu كنت waxaan arkay radiiف النبي kuntu waxaan ahaa buui radiiف النبي nebiga gadaashiisa mid saaran oo fangelihiisa ah min jamci laga soo bilaabo musdelifa ilaa minan ilaa minan laga soo gaadho jamc waa magac ka mid a magacyada musdelifa ayb falam yazal kama zuuli nebigu yulabii inuu talbiyeysanayo xataa ramaa ilaa uu tuurtay jamraة الcaqaba ilaa jamrada uu tuurtay nebigu talbiyada wuu waday ayb rawahu اljamacatu baa waris talbiyadu waxay bilaabanaysaa markaad xidhato markaad cumrada saa u xidhato labayka cumra tidhaahdo talbiyadu wakhtigaasay bilaabanay xajka markaad xidhato labayka xajan aad tidhaahdana way bilaaban midda xajka laga hadlayaaye maalinka sideedaad markaad xajka xidhato halkaasaa talbiyada ka bilaabi maalinkaa sideedaad gelinkeeda dambe habeenka carafa soo gelayso maalinka carafa maalinka tobnaad oo soo gadoomo habeenka musdalifo la joogo subaxnimadaasaa waxaa la imaanayaa ay bishu toban tahay maalinka ciidda ah ayaa marka jamro lol tuuranaya ilaa jamrada uu tuurtay nebigu sal lla lay intaa talbiyada uu waday labayk allaahuma labayka muuna goyni wey maanaa ma joojin ayib waxay daliil u tahay talbiyada in la wadayo ilaa jamrada laga tuuranayo sidaana jumhuurtaa qaba alimaam ibnu khusayma caleyh raxmat ullahi wuxuu wariyey siyaado kale oo fasiraysa ama caddaynaysa jamrada tuurashadeeda ma waxaad goynaysaa oo talbiyada joojinaysaa dhagaxa ugu horreya markaad ku tuurto waa sida culimmada qaarkood qabaan laakiin riwaayada ibnu khusayma caddaysayo wuxuu nebigu leeyay sal lay wuxuu leeyahay saxaabigu uma qaطaca talbiyata maca aakhiri xasaatin dhagaxyaantuu tuurahayo toddobadaa tii ugu dambaysay markuu tuuray ayuu nebigu talbiyadii joojiyey sal lay slam marka waa riwaaya mufasira sida ibnu khusayma uu leeyahy oo dhagaxa ugu dambeeya bay talbiyadu la istaagaysa tuuridiisa man an caa can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi yarfacu xaaluu kor yeelayay alxadiia xadiidka uu nebiga u kor yeelayo annahu nebigu kaana wuxuu ahaa yumsiku mid yumsiku mid ka afqabsado ka istaagu ahaa can italbiyati talbiyada fi lcumrati cumrada dhexdeeda idaa goortii istalama uu mxuu ahaayey uu gacanta mariyo alxajara dhagaxa dhagaxa markuu gacanta mariyo markaa ayuu joojin jiray talbiyada cumrada rawahu tirmidi baa wariyo wasaxaaxa waana saxiixiyey waa daciifo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi layla faqiih ahaa ayib waa daciif lisuu'i xifdihi isagaasaa ku jira mana sugna bal sida saxiixa waxa weeyaan waa kan ka dambeeyooo isaga oo ibni cabbaas ku eg oo nebiga gaadhsiisnayn buu sugan yahay amaa in nebiga loo kor yeelo cumrada talbiyadeeda wuxuu joojin jiray markuu dhagaxa madow taabto kaasi waxa weye nebiga ma gaadhsiisna isagoo laakiin ibni cabbaas ra'yigiisa ah buu kan yahay وcan ibni cabaasin radi allahu canhuma can nabiy sal lay sl nebiga wuxuu ka warin qaala wuxuu yidhi yulabii wuu talbiyeysanayaa almuctamiru midka cumraysanayaayo wuu talbiyeysan xataa yastalima ilaa uu taabto alxajara dhagax waa dhagax madow rawahu abu daawud baa wariyey <clears throat> labadan xadii waa islahal xadii waay waxoogaa sheekha laba xadiis bay ugu kala muuqdeen buu leeyahay shawkani laakiin waa ahla xadiis cillada ku jirtana waa uun cilladii xadiiskii hore ku jirtay oo maxamed ibnu cabdiraxmaan ibn abi leyla oo daciifa baa sanadka ku jira saasuuna daciif leeyahay ayb laakiin waxay rajaxeen alimaamu shaafici iyo bayhaqi iyo abu daawuudna ishaaray sheekh albani in xadiiska rafcigiisu uu khata yahay khaladkaana wuxuu ka dhacay bay leeyihiin moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi leyla buu ka dhacay wasawaabu waxa weeyaan cabdilaahi bni cabbaas baa wuxuu dhihi jiray ruuxa cumrada wataay talbiyada wuxuu joojinayaa markuu dhagax madow taabto ra'yigaas wuxuu ahaa ra'yi ibnu cabaas buu ahaa sidaasuuna xadiisku mawquuf ku yahay ma gaadhsiisna nebiga sal ly waslam kadalika malik wuxuu warinayaa fi muwa biisnaadin saxiix cabdilaahi bni cumar wuxuu ka warinayaa annahu kaana yatruku talbiyata fi lcumrati ida dakhala alxaram ibnu cumarna wuxuu ahaan jiray cumrada talbiyadeeda wuxuu joojin jiray markuu xaramka galo cabdillahi bni cabaasna wuxuu joojin jiray markuu bilaabo dawaafka kacbada ilaan marka ugu horrayso dhagaxaa taabanay sooma dawaaf wuxuu ka bilaabanaya inaad dhagaxa taabato markaasuu dawaafku bilaabanaya dawaafka markuu bilaabayuu joojin jiray qaar waxay leeyihiin maahe markii kacbada la arka hala jooji adiga waxa weye aahaartaasaa ku soo aroortay waa cumrada markay tahay amaa xajka isagu nas cad buu leeyahay oo xadiiskaa aan soo marnay xilliga la joojinayo talbiyada hada wabillahi towfiiq wsala allahuma w cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem